bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdillahi bn cusaymi غafar allahu lahu wlahum biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi وآlihi وslm alraaximuun yarxamhm الرaxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasatan usuli xadiid اlmustafa wاrasuul mujtaba slى اllahu عalayh wعlى alihi وصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajil wاlaajil fahada huwa اlmajlisu alأwalu min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaab tadkiraة الsaamic wاlmutakalim fi aadabi aw aadaabi alcaalim wاlmutacalim libni jamaca raximah اllah fi leylat alarbicaa aلthalith cashar min shahri rabiicin اlأwal aw rabiicin athani rabiic الthani cami alfi وarbacumiئة wa hamaani وaثalaaثiin lijrat اlmustafa slى اllahu عalayhi wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin ضimna silsilaة duruusi kanat mustamira lakina اlkitaaba kitaab fasil yfsil bayna kitaabayni cadiimayni jaliilayn wahuma kitaab ryaad الصاalixiin manawi caleyh raxmat اllah wa kitaab alwaafi bima fi الصaxiixayni lisheikh maxamed الshami xafidah اllah wlacalahu yakunu clى majalisa cida nasأl اllah caza wajal الtowfiq wsadaad wاlإkhlaasa fi اlqowl wاlcamal inahu samiicu mujiib اdacawaat majliskan waa majliskii koobaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kitaabka la yidhaahda altadkiraة الsaamici wاlmutakalim fi aadaabi alcaalim wاlmutacalim majliskan waa majliskaas koobaad ee kitaabka isaga ah in sha allahu tacaala lagu sharxi doono oon ku dulmari doono biidn اlbari tabaaraka tacaala kitaabkan la yidhaahdo tadkirat الsaamic wاlmutakalim wuu noo imaan doona in sha allahu tacaala wuxuu yahay iyo mualifkiisa iyo wuxuu xambaarsan yahay laakiin wuxuu u dhexeeyaa laba kitaab oo qiimo badan kitaabkii noo soo dhammaaday bifadli اllahi caza wajala waminatihi waraxmatihi wa towfiiqihi oo ahaa kitaab riyaad الsaalixiin ilimaam الnawowi caleyh raxmat ullah iyo kitaabka soo socdo in sha allahu tacala oo la yihahdo alwaafi bima fi saxiixayn oo kitaab asna aad u qiimo badan ah saxiixaynka wax alle wixii ku jiray oo axkaam ahaa amaba abwaab ahaa lagu soo koobay oo aad iyo aad runta u qiimo badan ilahayna subxana wa tacala inoo fajaarajayna intaas inta udhexayso kitaabkii ayaa maqan intuu kitaabka maqan yaho la sugay insha allahu tacaala ayaan kitaab eh, ka hadlaya aadaabta iyo dhaqanka qofka ahlu cilmiga ah oo cilmiga inuu dadka bara u istaagay aadaabta looga baahan yahay iyo qofka aalibi cilmiga ah oo cilmiga inuu barta raba aadaabta laga raba kitaabka hadla ayaan inaan gelina ayaan insha allahu tacaala doonay eh, kitaabka hadduu ilaahay qadaro waxaan isku dayi doonaa inuusan laba toddobaadna la laafin laba toddobaad uusan nala laafin ayaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala usbuucan noo bilowday gabagabo jooga isbuuc dabcan laakiin waxaan filaynaa toban iyo laba cashar ama toban cashar inahaas insha allah inuu noqon doono biidn illah caza wajal waxaan ku bilaabaynaa kitaabka magaciisa kitaabka waxaa la yihahda tadkiraة الsaamici wاlmutakalim fi aadaabi alcaalimi wاlmutacalim qofka cilmiga dhagaysto oo cilmiga barta xusuusintiisa la xusuusiyo iyo qofka cilmiga dadka gaarsiiyo oo cilmiga ku hadlo xusuusin la xasuusiya ayuu kitaabkan magaciisa imaamku ubix aleyh raxmat ullah fii aadaabi alcaalimi qofka caalimka adabta laga rabo iyo dhaqanka laga rabo iyo walmutacalimi qofka mutacalimka oo cilmiga barana edabta loogu baahan yahay ayuu imaamka cinwaankaga dhigay tadkiraة الsaamici wاlmutakalim fi aadaabi اlcaalimi wاlmutacalim mualifka wuu noo iman doona insha tarjamadiisa abi cabdillaahi moxamed ibn ibrahim ibn jamaca alkinani ayaa la yihahdaa inta marka kitaabka aan la gelin waxaa caado noqotay qofka mualifka oo kitaabka alifay in la sheego wuxuu yahay oo la qeexa ayaa caado noqotay marka insha allahu tacaala imaamka ayaan si kooban uga hadli doonaa wuxuu yahay imaamka waxaa la yihahdaa magaciisa alimaam alcalaamatu imaamka cilmi badanaha ah abuu cabdillaahi moxamed ibn ibraahim ibni cabdiraxmaan ibn ibraahim ibn sacdillaahi ibni jamaaca ibnu cali ibnu jamaaca ibnu xaazim ibnu sakhr ibnu cabdillaahi alkinaani alxamawi alsli almaqdisi reer beyt almaqdes ayaa muxuu ahaa halkaas ayaa loo nisbeeyaa suuriyana asal ahaan ayuu kasoo jeedaa weeyaan imaamkaas wakhtiguu dhashay laba qowl ayaa laiskugu haystaa amaba laiskugu khilaafay mana kala foga qolyo waxay leeyihin wuxuu dhashay hijrada nabigeen markay ahayd calayhi salaatu wasalaam toddoba boqol iyo lixdii oo saa la yidhaahdo imaamka geeridiisa waxaa laga joogaa sida noo imaan doonta konton cafwan wuxuu noolaa cafwan konton iyo sideed sano ayuu noolaa sida noo imaan doonta insha allahu tacaala hadii qowlka kalena wuxuu yahay imaamka wuxuu dhashay toddoba boqol iyo sideedii hadii sidaa la yidhaahdana imaamka wuxuu noolaa lix iyo konton sano ayuu noolaa caleyh raxmat ullah culimadiisa aad wax ka qaatay waxaa ka ah ninka la yihah ibnu casaakir oo muarikhi aad taqaanin ayaa ka mid ah raggu wax ka dhegaysta waxaa ka ah, markuu maka joogay alciz moxamed ibn abi bakr ibn khaliil ayaa culimadiis ka mid ahaa weliba ninka isaga ah ragga cilmiga kasoo xambaaray oo la yaqaana keligiis weyaan keligiis ayaa kasoo ambaaray mutafarid ayuu ku yahay fayruus abadi ninka la yidhahdo taqaanaan ayaa isna raggii wax ka wari ka mid ahaa xagga wuxuu wax ka bartay oo sheekh uu ahaa alimaam ibnu malik oo taqaanaan saaxib alalfiya ayaa mxuua shuyuukhdiis ka ragga fatwada iyo cilmiga inuu fatwada lagu yaqaan ayuu ka mid ahaa caleyh raxmatullah xagga khudbada iyo khaaabadana meeshii uu degnaan jiray aad baa muxuu ahaa looga yaqaanay wiilkiisa ismaaciil la yidhahdana waxbuu ka wariyey alxuseyni nin la yidhah ayaa wax ah. marka rag badan oo culimada muxuu aha la yaqaana ka ayaa muxuu aha u ahaa arday ninka ibnu jamaca ninka la yidhahdo waxyaabaha caamka uu ku ah waxaa ka masjid alxaraam oo maka ah iyo masjid annabowi oo madiine ku yeela iyo almasjid alaqsa oo hadda yahuudda ay haysato allah ka soo furo subxaana wa tacaala marka saddexda masjidna wuxuu ku ahaan jiray mujaawir nin ku ictikaafo ku cibaadaysto muddo badan joogay ayuu ahaa mujaawirka qofka laleeyahy waa qof sanaad sanado badan ku cibaadaysan jiray weliba waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka habeenkii marka masjid alaqsa la xiro oo masaajidka xirmo ayaa loo furi jiray keligiis markaasuu habeenka baryi jiray cibaadadarteeda ugu bari jiray caleyh raxmat ullah nin kale ibnu raafic ayaa ammaanay oo culimada akhyaarta ka mid ah wuxuu leeyahay kaana kabiira alqadri qadarkiisa iyo qiimihiisa aad buu weynaa xuseynina wuxuu leeyahay xagga zuhdiga iyo adduunka in laga fogaado adduunka aan macno loo arkin zamankiisa ninka lagu yaqaan ayuu ahaa weyaan oo aadkoo looga yaqaano alimaam adahabi fii sayir aclaam nubala wuxuu ku cadaynaya uu leeyahay kaana qawiya almushaaraka xagga xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dadka la wadaago ood ka qayb gala ood ka qayb qaata aad buu ugu xoog badnaa fiqigana aad iyo aad buu u yaqaanay usuulkii usuul fiqigana sidoo kale nin aad u maskax badan aad u dhiifoon xagga marka la yidhahda in la munaadaroodo oo dood cilmiyeed la qabtana aanan loo barbardhigin ayuu ahaa faniyaalka diintana wax badan ayuu ka yaqaan hal fanni kuma koobnayne fanni walba muxuu ahaa meel buu iska saaray weeyaan xagga waraca iyo xalaalmaradnimada nin lagu yaqaan u markii in la dhawaaqa loo baahdana microfon uma baahnan jirin microfon uma jirin tabcan laakiin nin aad u codeer ayuu ahaa caley raxmat xagga shakliga iyo muuqaalkana nin isku dheelitiran ayuu ahaa xagga maskaxdana nin aad iyo aad u maskax badan xagga dhaqankana aad u wanaag badan ayuu ahaa xagga diinta iyo ku dhaqankeeda iyo daacadnimada diinta laga aqoon qofka inuu leeyahay iyo inuu diintii ku dhaqma waa laba shay aqoonta iyo diinta ku dhaqankeeda waa laba shay qofku waa inuu aqoonna lahaado diintiina ay dhab iyo daacad ay ka tahay weyaan oo naftiisa ay ula tootay ama ay kaga weyn tahay weyaan marka xagga diintana nin aad ugu xoog badan ayuu ahaa cibaadada iyo dikriga allana aada ugu badan ninkaas marka acmaasha uu qabta waxaa ka mid ahaa qaadinimuu soo maray ibnu jamaaca qaadi ayuu ahaan jiray labadii jeer mar ayuu qaadi ahaa uu ka baxay mar labaad ayuu kusoo laabtay markii labaadood qaadinimada kusoo laabtay ilan qaadi markuu qofka noqdo baytulmaalka ayaa laga siiyaa oo dowladda ayaa muxuu ahaa mishaar siiso dhaqanka saasuu ahaan jiray marka baytulmaalkii markii labaad ood muxuu aha qabtay qaadinimada uu qabtay dhaqaalihii baytulmaal kasoo galay wuu iskaga tagay maxaa yeelay ilaahay baa dhaqaale siiyey wuu ka maarmay marka faraha ayuu kala baxeen weyaan marka wuu weynaaday imaamka caleyh raxmatullah wuu dhaga culsaaday kadib muddo kadibna wuu dhagabeelay wuu indhabeelay markaasuu wuxuu u go-ay cibaadada oo tadriiski iyo cilmi dhigi iyo dadka uu barayay iyo taliifkiiba intaba waa iska dhaafi weyaan waxyaabo badan oo wanaag ayaa marka imaamka caleyh raxmatullah uu ku sifaysnaa xagga xataa muuqaalka nin qurux badan eh, muuqaalkiis uu wanaag badan yahay nin cad ah gar muxuuah isku taagan lah eh, markii dambe u ciroobayna ciradiisi ay nadiif tahay oo wax kale xataa ayna ku dhehneen dhar lebiskiisa wanaag badan yahay codkiisa aad uu qurux badan yahay aad u degan eh, aad u xibno culus wax badan ba culimada ay ka sheegeen cali raxmat imaamkaas ayaa kitaabka iska lah waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a ah culimada kale in badan oo ka ah aad kaga duwan yahay xagga tarbiyada iyo qofka caalimka ah wixii looga baahan yahay inuu caddeeyo qofka aalibcilmiga looga bahan yay inuu caddeeyo oo jeexjeexa eh, toddoba boqol eh, oo sana ka horena weliba si aad u farsamaysan oo tafatiran uu muxuu u qeexa waa yartahay in la helo aad bay u yartahay lidaalika kitaabkan insha allah tacala waan arki doonaa markuu baabkaas gala aad baad ula yaabaysaa aad baad ula yaabaysa waxaa is leedahay hadda qolyahan tarbiyada iyo cilmigan educationka ah ee barta ama dadka bara ama wax ka qora in badan oo ka mid ah waxyaabahan ay dadka ku irshaadiyaan ama ay u sheegaan oo ay leeyihiin waxyaaba culum aan gaarna weeyaanoo ay leeyihiin toddoba boqol oo sano ka hore ayuu wuxuu dhigayaa u tafatirayaa si aad la yaabaysa xitaa culuum badan ayuu ka hadlayaa caleyh raxmatullah imaamka mualafaadka u alifay kitaabkan bes ma ahan kutubo badan ayuu alifay kutubihiisa waxaa ka mid ah kitaabka la almanhawl arawiy fi lxadiid اnabowi waxaa kaloo ka mid ah kitaabka la kashfu lmacaani fi lmutashaabihi min almahaani waxaa ka mid ah kitaabka la tadkiratu saamic waa kitaabkan laftirkiisa waxaa ka mid a urat اbayaan liman lam yusama fi اqur'an waxaa ka mid urar اbayaan limubhamaati اqur'an waxaa ka mid taxriir اaxkaam fi tadbiiri ahli اslam waxaa ka mid mukhtasar min asira اnabawiya waxaa ka mid a mustanad alajnaad fi aalaat اljihaad waxaa ka mid a araajiis gabayada xataa wax badan buu ka lahaan jiray fi qudaati misr araajiis fi qudaat dimishq araajiis fi اlkhulafaa risaalatun fi listirlaab cilmigan lagu ogaado xidigaha iyo inta isu jiraan iyo habeenka saacadihiisa iyo maalmaha saacadooda iyo cilmiga isagaana kitaab buu ka qoray caleyh raxmat ullah waxaa ka mid ahaa alfawaa'id alghaziira min xadiidi bariira gabadhii bariire ahayd oo caaisho ay xurayn jirtay nabigan uu ka khudban jiray caleyhi salaatu wasalaam oo inama alwalaa liman actaq xataa kitaab buu ka qoray caleyh raxmat ullah imaamka marka wuxuu geeriyooday sanadka markuu ahaa toddoba boqol iyo afar iyo lixdankii hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu geeriyooday nin kale ibnu rajab fii mashiikhatihi aw mashaa'ikhihi wuxuu ku sheegay in uu geeriyooday sanad kadib oo toddoba boqol iyo shan iyo lixdankii inuu geeriyooday laakiin culimada waxay leeyihiin ilan telefoonna ma jirin wax badan oo hadda ilaahay u fudayna oo laisku ogaada maanta qofkii ku geeriyooda adduunka meesha u dambayso isla daqiiqadana la ogaani laakiin berigi hore waxaa laga yaaba qofka markuu geeriyoodo in muddo badan ay ka soo wareegto in la ogaada marka inuu ogaada laga yaaba sanad kadib markuu geeriyooday saasaa dhici karta ay leeyihiin calayhim raxmatullahi jamiica kitaabka marka ayaan insha allahu tacala u gudagelaynaa muqadimadiisii iyo tadriiskiisii ma la haystaa kitaabka horta qofka kitaabka haysta haye qof ma la wada haystaa kitaabka waxaan filayaa dad badan aan ku haysan kitaabka <laughs> marka kitaabka wuxuu yaalaa meeshaan maktabadda naga soo horjeedo marka laga baxa hala soo qaato qofkii raba inuu ka faa'iidaysto insha allahu tacaala lianna qofka hadduusan kitaabka haysanin wax badan ayaa dhaafi dagta kaligeed muxuu aha wax badan ma qabanaysa xitaa kitaabka hadduusan aqoon fiican qofka ulahayn kitaabka haynta kitaabka uu qofka haya wax badan buu ka faa'iday mar kitaabka hala soo qaato halaga faa'ido hala muraajacaysto waa muhiim eh, in uun cilmiga dheg bas laga dhegaysto waxaa ka wanaag badan qofka inuu cilmigii eh, kitaabka ku dhegnaado ood kitaabka soo iibsado haddii waa la qaybin kar in la qaybiyo ma fududahay wax dhib badan ma aha qof in la yihahdo kitaabka soo gado qaybi laakiin qofka markuu isaga soo gato kitaabkii wuu ilaashanayaa mogta laakiin haddii loo qaybiyo meelaa iskaga tuuri marka waa taqaanaa baabka isaga aad baa iskuulaadkan hadda caadiga ahoo lacagta laga bixiyo waad aragteen qofkuu ku dadaalaya laakiin haddii maanta madrase aan meeshaan koro ka furno oon waa free waa taqaanaan cidda wax badan ma qofka wuxuu lacagtiisa hantidiis ka bixiyey aad buu uqiimeeya masjidka hadda waxaa la bilaabay in lacag loo ururiyo sooma lacag ururintaas dad baa laga yaaba inay yidhahdaan anaga dabaq laba dabaq saddex dabaqan qaadanayna laakiin arrinta ayadahayd waxaa lagu bedelay in la yidhi nin walba ka qayb qaato si masajidka loo wada yeesho masjidka loo wada yeesho oo loo wada dhaqaalaysto loo wada ilaashado nin walba xoolihiisii ayuu ku bixiyey waqtigiisu ku bixiyey wamaa ilaa dalika marka waa muhiim qofka kitaabaha in eh, iqtinaa lagu sameeya oo weliba xurmadooda iyo sidii loo ilaaliyana insha allahu tacala baabka u dambeeya ayuu inoogu imaan doonaa biidn illah casa wajal kitaabaha layskaga tuuraa dhulka saa looga tuuraa eh, si fiican baa muxuua looga hadli doonaa insha alla sheekhaa ka hadli doona aleyh raxmatullah bismi illahi raxmaan raxiim magaca le ayaan ku bilaabaya ayuu imaamka yidhi caleyh raxmatullah bismi illaahi abdau kitaabii kitaabkayga waxaan ku bilaaba bismi illah alla magaciisa aamaani alihii naariista badnaa araiimi alihii naariista badnaa wa bihi alla weyne ayay ahaatay tawfiiqii waafajintayda li waafajiyey khayrkana allah subxaana wa tacaala ayumbay ahaatay weyaan muqadimatu mualifi mualifka muqadimadiisa alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay albari allihii baariga ahaa oo biriga badnaa alraxiimi ee naxariista badnaa alwaasici fadli alwaasici allihii fadligiisa iyo khayrka uu ummadiisa mxuuah khalqigiisa siiyo uu waasic ahay weyaan alwaasici fadligiisa nacam ma waxbaa idinka maqan alwaasici ha waa soo socotaa masale minhaaj lama horro waasica wuxuu wascigan ka hadlayaa un alwaasici allihii waasica ahaa fadligiisu waasi ahaa alcaliimi allihii cilmiga badnaa dilfadli waxaa weeyaan qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'na bimilihi madada marka cilmiga allah subxaana wa tacala lama koobi karo haddii baddaa laga dhigo khadkii wax lagu qoraayey geedaha adduunka ku sugan ay noqdaan aqlaam geedahaas iyo baddaas way dhammaanaysaa allah subxana wa tacala cilmigiisa iyo kalimaadkiisa on dhammaanin weeyaan alxamdu mahad lilahi alla u sugnaatay albari allihii baariga alraxiimi ee naxariista badnaa alwaasici allihii fadligiisa u waasic ahaa alcaliim ee cilmiga badnaa dilfadli allihii fadliga u saaxiibka ahaa alcadiimi ee weynaa wa afdalu salaati salaad iyo naxariistan ugu fadliga badan iyo wa atamu tasliimi iyo salaamtan ugu taamnimo badan calaa sayidina sayidka naga dushiisa ha ahaata muxamadin ahaa sala allahu calayhi wasalam annabiyi nabiga ahaa alkariimi ee karaamada badnaa almunazal lagu soo dejiyey calayhi dushiisa fi dikri qur-aanka alxakiim ee xikmada badnaa lagu soo dejiyey wainaka lacalaa khuluqin caiim wainaka adiga nabi allow lacalaa khuluqin dabci iyo akhlaaq dusheed ayaad ahaatay caiimin lacalaa khuluqin dabeecad iyo akhlaaq dusheed ayaad ahaatay cadiimin weyn weyaan oo abiicadda iyo akhlaaqda lagu siiyey waa mid aad weyn uu rabbi weynaan ku tilmaamay subxaana wa tacaala wa calaa aalihi nabiga ahalkiisa dushiisa allaha yeela salaamtaas iyo iyo salaadaas iyo salaamtaas weeyaan wa calaa aalihi nabiga ahalkiisa iyo asxaabii asxaabtiisa alkiraami karaamada badnaa jiwaarihi ee jiraankiisa ahaa fii daari naciimi daarta nicmada oo jannada jiraankula aha nabiga calahi slat ila nabigan wuu sheegay saxaabadiisa in badan oo ka mid ah inay ahlu janno yihiin ayuu sheegay calayh salaat slaam laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara kun iyo afar boqol ayaa nabiga la joogtay calayh salat slam sulxu xudaybiya raggii nabiga geerida kulama baayacooday oo kula ballamay dhammaantood ilaahay wuxuu caddeeyey inuu raalli ka noqday qofku alla raalli ka noqda aguu geli jannada ayuu geli nabigeena calayhi salaat slaam toban ka mid ayo hal majlis abubakr fi ljanna cumar fi ljanna cumaan fi ljanna caliyun fi ljanna sacdun fi ljanna saciidun fi ljanna ilaa tobanka uu ka tiri nabiga alai slat marka raggaas nabiga ay la jiraami doonaan dhammaantood ayagana dushooda naxariistaas iyo nabadgelyadaas ha ahaata ayuu imaamka leehy caleyh raxmat ullah la yidhaha sayidina muxamed nabiga in sayid lagu sheego oo sayidnimo lagu tilmaamo isagaa isku tilmaamay nabiga alai ana sayid waladi aadam yowma alqiyama walaa faqr aniga intuu nebi aadam dhalay ayaan sayid u ahay faanna ma ahan nabiga alaih slat laakiin markii saliga ay noqoto nabiga in lagu saliya ay noqoto siiqooyinka iyo alfaada soo aroortay in la yidhaahdo calaa sayidina la yidhaahdo sooma aroonin weyaan sooma aroorin oo in sayidka lafdiga la soo geliya sooma aroonin laakiin culimada way tajawusaano way iskaga daraan in badan oo ka mid ah. laakiin sida saxda ah waa in lafdiga nabigeena ka soo arooray sala allahu calayhi waaalihi wasalam lagu kaaftoomo ama bacdu intaa kadib faina min ahami maa yubaadiru bihi labiibu labiibku waa caaqilka weyaan faina min ahami maa yubaadiru bihi labiibu qofka caaqilka ah wuxuu u degdego waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sharka shabaabihi dhallinyarnimadiisa bilowgeeda sharkiga waa awal waa bidaayada waa kitaabii u fududaa mararka qaar laga baxaa laga yaabaa marka meelihii qariibkaon dul marayna insha allahu tacala ishaaro yaraan ka bixin doonaa fa ina min ahami maa yubaadiru bihi labiibu qofka caaqilka wuxuu u degdega waxa ugu muhiimsan ayuu ka mid ahaaday sharkha shabaabihi dhallinyarnimadiisa bilowgeeda oo aba uu ka caada yeesho uu ku laasimiyo nafsahu naftiisa fii taxsiilihi xasilintiisa iyo iktisaabihi inuu soo kasbado ood soo qaato ood la soo wareego xusna aladabi dhaqan wanaag iyo aadaab wanaaggeed weeyaan alladii kaasoo shahida uu u markaa tikacay asharcu sharciga allah subxaana wa tacala kitaabkii sunnadii weeyaane iyo walcaqlu caqliga bifadlihi fadliga uu leeyah uu markaa tikacay waatafaqat ay isku raacday alaaraau ra'yiyaalka wan wanaagsan iyo alsinatu iyo carabada calaa shukri ahlihi edabtaas wanaagsan dadka u saaxiibka ah mahad loo mahadnaqo wa ina axaqa annaasi dadka kuwa uga xaqnimo badan bi hadi alkhaslati khasladaas iyo sifadaas xusnuladabka weeyaane aljamiilati ee wanaagsan wa wlaahum ay dadka uga habboon bixiyaazati hadihi almartaba martabada ayada ah la soo wareegeeda oo soo qaadashadeeda aljaliilati ee wanaagga badan ahlulcilmi dadka cilmiga u saaxiibka weeyaan aladiina kuwaasoo jallow weynaadeen oo dad cadiimi weyn ku noqdeen bihi cilmiga isaga darwata almajdi sharafta kuruske muxuu ahaa darwata almajdi sharafta kuruskeeda ku fuuleen wayaan iyo wasanaa'i meesha sare oo axrazuu gaareen bihi cilmiga qabasaati sabqi boosaska horumarka ku gaareen wayaan ilaa wiraahat alambiyaai ilaa ay ka gaaraan ambiyada dadka dhaxlay gruubkooda ay kaga biiraan weeyaan waa culimadii licilmihim ogaanta ay ogyihiin awgeed bimakaarimi akhlaaqi nabiyi nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam akhlaaqdiisa karaamada badan muxuu ahaa ee aqoonta ay leeyihiin iyo wanaagga ay lahayd weeyaan iyo wa aadaabihi nabiga aadaabtiisa iyo wa xusni siirati ala'imati imaamyaalka siiradooda wanaaggeeda al athaar ee tahaarada badnaa oo wanaaga badnaa weyaan oo min ahli beytihi ahlu beytkii nabiga alayh slat slam iyo wa asxaabihi asxaabtiisa wa bimaa shay kaana u ahaaday caleyhi dushiisa a'immatu culamaai salaf salafka culimmadii ay lahaayeen imaamyaalkoodii akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii iyo siiradoodii oo wakhtada aad kaga dayda bihadihim dariiqooda jidkooda fiihi isaga mashaa'ikhu lkhalafi dadkii dambe culimmadoodii iyo shuyuukhyaalkoodii weeyaan imaamka calayhi raxmat ullah waxyaabaha uu qeybtan faqradan ku sharxay waxaa weeyaan wuxuu boorinayaa ood ku ammaanayaa ama aada u tilmaamayaa qofka aalibu cilmiga ah in isaga uu ku habboon yahay inuu adab wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan la imaado sababta uu ku sababaynaya waxaa weeyaan caqliga ilaahay uu dadka geliyey iyo wa qabla dalika sharciga oo kitaabka alle sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ammaanaan dadka ahlu akhlaaqda ah dabciga wanaagsan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii caaisho la weydiiyey waxay ku tilmaamtay radia allahu tacala canha wa ardaha kaana khuluquhu lqur'aan dabcigiisa qur-aanka ayuu ahaa ayay ku tilmaamtay weeyaan kadalika rabbigeenna subxaana wa tacaala sida aayaddan ay ku cadaynaysa oo aayadda cadaynaysa wuxuu ku tilmaamay nabigeena calayhi salatu slam wa inaka la khuluqin cadiim dabci aada u oo wanaag badan ayaad ku sifaysanta yuu nabig ku tilmaamay alayhi salatu slam nabigeena lagu tilmaamay nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in dadka ahlu cilmiga ah dadka u dhow isaga cafwan dadka u dhow yowma alqiyaama xagga majliska iyo xagga booska ugu dhow inay noqon doonaan dadka ugu abciga wanaagsan axaasinukum ahlaaqa xagga majliska dadka nabiga u dhow alayhi salatu slam intaas markii qofka u ogaada aalibicilmiga ah isaga ayaa ku haboon marka inuu adabti wanaagsanayd iyo khuluqi wanaagsan inuu la imaado isaga cid kaga haboon malahan lahan ariiqa asaga waa ariiqa nabigeena calayhi salatu slaam waa ariiqii aalubeytkiisii waa ariiqii saxaabada nabiga calayhi salat slam waa ariiqii a'immada salafka iyo culimadii khalafka ayuu imaamka ku tilmaamay caleyh raxmat ullah maadaama ariiqaas ariiqii wanaagsana oo bacwaanka ahaa oo qiimaha badnaa oo nabigeena maray alayh slat slam qabla dalikan rabbi uu faray nabiga uu ku ammaanay saxaabadii iyo salafkii iyo khalafkii culimmadii iyo akhyaartii jidkoodii maadaama uu yahay qofka taalibcilmiga marka cid kaga habboon cid kaga owleysan cid kaga nasiib wanaagsan inuu arrinka asaga la wareego dabarka u rito oo isaga qofka ugu akhlaaqda wanaagsan ugu dhaqanka wanaagsan ugu dabci wanaagsan u noqda cid kaga habboon ma lahan ayuu imaamka tilmaama caleyh raxmat ullah wuxuu marka imaamka galayaa dadkii salafka ahaa adabta iyo akhlaaqda wanaagsan laimaadka lala imaada macnaha iyo qiimaha iyo booska ay ku fadhida hadallada ay ka dhaheen ayuu ku bilaabay weyaan qaala ibnu siriin maxamed ibnu siriin waa taqaanaa min sayid taabiciin raggii qiimaha badnaa oo waxaa weeyaan atbaacdii eh, oo salafkii ragga ugu qiimaha badnaa xagga cibaadada xagga aqoonta xagga akhlaaqda ayuu ahaa eh, raximah llah qaala ibnu siriin maxamed ibnu siriina wuxuu kaanuu yatacalamuuna kaanuu waxay ahaan jireen dadkiisu suubanaa oo amaba asaga ka horreeyey ama asaga la noolaa yatacalamuuna kuwa barto alhadya adabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan iyo ariiqa toosan kamaa yatacalamuuna alcilma cilmiga siday u bartaan ay u baran jireen weyaan saxaabadii ama ha noqdeena amaba asxaabtii cabdillahi bin mascuud ha noqdeena amaba raggii isaga aqraantiisa ha noqdeena ama culimmadii waqtigiisa ha noqdeena sida cilmiga ay u bartaan ayaa ahlaaqda suuban iyo dhaqanka suuban ay u baran jireen weyaan wa qaala xasan basri ayaa wuxuu leeyahay in kaana rajul ninka wuxuu ahaan jiray layakhruj mid u fi fii adabi nafsihi naftiisa inuu edbiyo asanatayn laba sano ayuu bixi jiray inuu naftiisa qofka edbiyo oo dhaqanka suuban ku tarbiyeeyo oo jidka bacwaanka uu saaro laba sano ayuu u bixi jiray uma asanatayn kadibna laba sana ayuu bixi jiray maxaa idin qoran siniin maa idin qoran mid sanatayn siniin sooma siniinka waa waxaa weeyaan waa la wariyaa sanado ayuu bixi jiray wa uma siniin kadibna sanado ayuu bixi jiray tanna maxayd sanatayn marka labadaba dhib ma laha ama siniin dhah ama sanatayn dhah laba sano qof edab naftiisuno edbiye u baxay hadda walaalahan qolyahan tabliiqa ah inta u badan baxaa waay miqaa weeyaan ya arbacata ashhur sooma afar bilooday baxaan afartaa bilood qof caamo ah oo hal shay diinta ka aqoonin ayaa bixi soo ma marka intaas wuxuu leeyahy waxaan edbinayaa oon meel saarayaa nafti salafkeen maxay aan jireen sanado ayay bixi jireen amaba soo gaabay laba sanadha laakiin bixitaanka isaga ah waa wax fiican oo wanaag badan laakiin waxaa muhiim ah qofka hadyigii nabiga alayhi sala slam inuu ku taagnaado qofkii inuu baxa oo dadka dacwada gaarsiiye uu socda waa shay malab wanaag badan naftiis u tarbiyeeyo sax weeyaan laakiin waa in qofka xarakaatihi wa sakanaatihi dhaqdhaqaaqiisa iyo meel fadhigiisa iyo muxuu ahaa tallaabadiisa ay noqoto mid ku qotonta hadyiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka hadduu hadyiga nabiga ka leexdo hadduu habeen imaanin cibaado usoo joodo qiimo kuma dhisna qiimo kuma dhisna weyaan ayib wa qaala sufyaanu imaam sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu leeyahay calayhim raxmat ullahi jamiica ina rasuula rasuulka all sala alayh waali wasalam huwa isaga ayaa almiisaanu miisaanka wax lagu miisaama ah alabaru ee weyn wa calayhi isaga dushiisa ayaa tucradu alashyaau wax alla wixii hawl ah oo la qabana oo cibaadaah loo bandhigi weeyaan iyo diin ah calaa khuluqihi isaga dhaqankiisa iyo wa isaga siiradiisa iyo wa hadyihi geedi socodkiisa iyo noloshiisa ayaa loo bandhigayaa weeyaan abiicadiis khuluqiisa waa abiicadii siiradiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadyihi iyo dhaqankiisa famaa waafaqahaa wixii waafaqo fa huwa xaqun wa xaq iyo wanaag weeyaan wixii dhaqankiisa iyo siiradiisa iyo waxaa weeyaan abiicadiisa waafaqa waa xaq wamaa khaalafahaa wixii khilaafana fa huwa albailu isaga ayaa baail ah ayuu leeyahay imaamka sufyaan athawri sufyaan ibn cuyna caleyh raxmat ullah intaanan hadda toos aanan usii soconin hal baraarujin ayaa muhiima baraarujinta maxay tahay kutubta siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam siirada nabiga ka sheekaysa alayhi salatu slam iyo kutubta taariikhda ah oo taariikhda ka waranto iyo aahaarta laga soo naqliya aimatu salaf laga soo naqliya ama saxaabadii ha noqdeena ama ha noqdeena taabiciintii ama tabacu atbaaci ilaa muxuu aimadii afarta ahaa iyo raggii muxuu ahaa aimadaha laga soo naqliya in loo tadqiiqiyo amaba loo turxaan bixiyo sida aqwaashooda sugitaankeeda oo inay yidhaahdeen inayna dhihin loogama looma adkay sida loo turxaan bixiyey axaadiista nabiga alai slat slam axaadiista nabiga waa waxyi axaadiista nabiga waa qur-aankii oo kale qur-aankii ay muxuu ahay ay la meel joogtaa xagga qiimaha iyo xagga tashriica wixii ay sunnada lagu jideeya sidii wixii aayadda lagu jideeya loo qaadanaya lidaalika in la turxaan bixiyo oo sixadeeda inay ansaxdinaba ka sugnaatay meel adag la saaro sida looga dadaalo loogama dadaala siirada taariikhda iyo aqwaasha salafka saas looma tadqiiqiyo oo yutaqaadaa waa laga indalaabaa in badan oo ka ah in la yidhaha sanadkeedii ilaa muxuu aha sufyaan ibnu cuyayna ila shaafici ma sugan tahay saas aad looma turxaan bixiyo culimada waa ariiq mutabaca oo la yaqaano oonan laisku dhibin mararka qaar waxaa laga yaabaa ayada oonan muxuu ahay sanadkii ilaa sufyaan ibnu cuyayna ayadoona ansixin in la qaato warkii hadduusan ka hor imaanayn aayad qur-aan ah ama uusan ka hor imaanayn xadiid nabi calayhi salaatu wasalaam ama uusan ka hor imaanaynin qaacida min qawaacid sharci qaacida ama asl min usuuli islaam hadduusan ka hor imaanaynin dhabarkaa loo ridinaya arintaas marka waa muhiim lidalika culimo badan ayaa waxay isku dayeen inay gooni u soocaan siirada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qeybta saxiixa bas markaasa waxaa usoo hartay in yar oo kooban siiradii dhanba ilan cid u taagneed wuxuu muxuu ahaa xabad xabad axaadiista nabiga alai sl slam nacam rag u istaagay oo tulxaan bixiyey oo ka shaqeeyey laakiin markii siirada la yidhi intii sanadkeeda uu ansaxay bas ayaan soo ururinaynaa amaba taariikhda la yidhi intii muxuu ahaa sanadkeeda u ansaxaan soo aruurinaynaa in yaroo koobana noo soo ragga ka warram waxaa ah, oo isku dayay in siirada nabigeena alayh slat slam in saxiixa u aruuriya asheekh akram diyaal cumari asiira nabawi saxiixa saddex mujalad ayuu kusoo aruuriyo yaryar aiifa oo intaan la eg intaba markaasa waxaa soo hartay bahal tuurago xataa iskuma xirna mogta adda siirada nabiga hadda raxiiq maqtuumka oo kale tusaale ahaan marka lasoo qaato wuxuu kaaga bilaabayaa jaahiliyadii iyo carab nasabkeedii iyo waxa ay yihiin iyo qabaaisheedii iyo degaanadoodii xaaladooda siyaasigeed xaaladoodii muxuu ahaa bulsho iyo xaaladoodii aqoonta xaaladooda nolosha on walbu kaaga waramaya kadibna wuxuu kula soo qabadsiinayaa ilaa nabiga wilaadadiisa ala sla slm kusoo gaarsiiyo dhalashada nabiga ala sl slam iyo camalfiilkii ilaa nabigu ka dhasho ilaa uu ka barbaara ilaa xoolo mxuu aha arjir uu ka noqdo nabiga ala sla slam ilaa uu mxuu aha wahaakada ilaa nabiga laga soo saara alayh slat slam dhismihii ka horeeyey ilaa uu nabigeena ka dhintay alah slat slam ilaa wahaakada marka markii la yidhahdo inta uun sanadkeeda sanad ahaan u ansaxday basaan aruurinayna waxay noqonaysaa marka inta ku dhafoo ka dhaqaqaha qaybtaas soo qaad qayb wii marka iskuma aadayaan lidalika waxaa marka qaacid ah marba waxaan haddii aynan ahayn xadii nabi calayhi الsalaatu wasalaam yatasaahal اlculamaau mima laa yatasaahaluuna fiihi cala axaadiii rasul lah sal slm marba haddii ay xadiid haduusan ahayn sida looga tashaduda ama loo adkeeyo looma adkeeyo weyaan axaadiis sida loo adkeeyo looma adkeeyo weyaan marka lidalika waxaa laga yaabaa intaan kitaabka wadno gogolaca waxaan kala dan lahaa intaan kitaabka wadna aqwaal culimada ay leeyihiin ayaana soo mari doonto wixii axaadii ah ayada hadal ma lahan saxada iyo dacfiga in la saaro waa ku qasbanna wixii ku saabsan xugun wixii xambaarsan xugun wixii xambaarsan haddii uu daciif yahay waa in la sheego o la yidhaha xukunka asaga ah waxaa weeyaan oo amaba khilaafsan waa in ayadna la sheego laakiin wixii tarkiibkan oo kale saasay ahaan jireen culimadii saasay ku dadaali jireen saasay ahaayeen wixii ku saabsan in aan tashadud iyo muxuu ah turxaan bixin badan yaan laisku dhibin yaan laisku dhibin asal ahaan in edab fiican lala imaado diintii cadaysay axaadiistii aayadihii qur-aanka ahaa aqwaalu ahlicilmi waa shay macruufa marka tanna waa un sii eh, mxuu ahaa turxaan bixin markaan saa leeyahayna ma ahan macnaheeda waxa meeshaan ku jiran in badan oo ka mid waa daciif saas ma ahan macnaheeda weyaan eh, laakiin yaanan la dhihin sidii aan markaan riyaadka wadnay ama axaadiista nabiga alai sl slam la arin jiray xadiid kasta oo daciif ah ama xadiid kastaoo xasana ama xadiid kasta oo saxiixa wixii bukhaari muslim aanan ahayn in la caddeeyo si ay u ahaan jirtay ma ahan doontaan kala joodaa weyaan ayib wa qaala xabiib ibnu shahiid xabiib ibnu shahiid wuxuu ahaa raggii akhyaarta ahaa oo qarnigii sade muxuu ahaa labaad geeriyooda ayuu ahaa anas ibnu malik iyo cabdillahi bnu zubayr labadaa ninba adii axaadiid mursal ayuu ka wari weeyaan kadalika xasan albasri iyo rag kalena mxuu ahaa waxbu ka wariyey nin aad u qiimo badan ayuu ahaa raximahullah xabiib bnu shahiid wuxuu leeyahay libnihi wiilkiis wuxuu ku leeyahay yaa bunaya wiilkaygiiyow isxab la saaxib oo la soco oo la sheekayso oo la noolow alfuqaha fuqahada la noolow iyo walculamaa culimada la noolow wa tacalam ka bara minhum ayaga xaggooda wax ka bara weyaan wakhud ka qaada min adabihim adaabtooda iyo dhaqankooda wax ka qaada weyaan faina dalika arrinka isaga ah ayaa axabba la kalgacayla badan yahy ilaya ani xaggayga min kaiirin in badan oo min alxadiii axaadiia wuxuu leeya wiilkiisa wiilkayga waxaad la saaxiibtaa ood wadaay la noqotaa ood ka warqabtaa ood waxaa weeyaan la noolaataa fuqahada fiqiga xambaarsan iyo culimada la nolow aadaabtooda iyo dhaqankooda iyo geedsocodkooda noloshooda say tahay geedsocodka noloshooda say tahay la noolow oo ka bara oo ka faa'iidayso arinta ayada waxaan ka jeclahu leeya xaadiid badan oo dabarka usoo riidato taasaan ka jeclaa arrinta waxaa xasuusisaa ee wadaad la dhihi jiray doctor aariq xajaar oo nin aad tarbiyada ugu fiicana tarbiyaan ku jirnaa hadda caawa baabu tarbiyaan ku jirnaa marka ragga murabiinta in qisastooda lasoo qaada wax fiican weeyaan ninka isaga hadalkiisa iyo waxaan isu geynayaa marka doctor aariq xajaar oo ragga culimada madiina weliba nin waayeelah ragga sideetameeyaha sano jira oo raggii la caasiray sheekh bin baaz iyo sheekh eh, albani la caasiray weyaan ila alaan jaamacadda wax ka dhigaan qeyd tarbiyada waa laga maarmo isagoo mxuu ahaa eh, beeshi noqday oo mxuu ahaa taqaacud waxayna dhahaan qofka howlgab isagoo noqdaya laga maarmi waayo o udhigaa jaamacadda ninka isaga ahaa wuxuu noos sheegay qiso cajiiba ah oo arrintan la lugla qisada maxay tahay wuxuu leeyahay waa taqaanaan ashar dowrka ay gudatay dhowr boqol oo sano kun sano wax mxuu ahaa taqriiban inahaas ku dhaweey ay jaamacad ahayd oo islaamka wax badan tartay intii ay qolyahan naasiriyadii aynan kharibin meel aad u cajaaib badan ay ahayd marka cilmiga aqtaar adunya caalam alislaami waayrihi cilmigaa lagu soo doonan jiray ardaydii marka yeman ka tagtay nin baa ka mid ah dhalinyaro ah yemanuu ka tagay weliba wuxuu ka tagay magaalo tuulo ah tuulow ka tagay jahliga aad ugu badan yahay ninka sheekh oo meeshaa jooga caadadiisi dhaqankiisa waxay tahay inuu mimbarka ka istaago kadibna uu yidhaahdo jimcadii diin ma yaqaano inuu yidhahdo qofkii sheekhiisa neef geel siiyo ama neef lo siiyo ama neef ari siiyo janna la siinaya khudbadtaasu ku bilaabaya kuna dhamaynaya bas meel noocaas ayuu ka xiraystay oo azhar ka aaday azhar afar sano ayaa la dhigan jiray afartii sano ayuu soo dhamaystay markii afarta sano la dhameeya hal sano waxaa jiri jirtay qasab ah oo qofka sheekhiisa uu la jira si uu u qaato aadaab alcilmi inuu ka qaato darteed kadibna arintii ayuu ka dedegay arintii ayuu ka degdegay maxaa yeelay qofka meel dhib badan oo rafaadsan ka soo tagay oo cilmi la ay halkaa gaarsiisay sheekha loo haysta uu yahay ninka isaga oo muxuu ah sida qolyahan kristanka oo kale waad aragteen kristanka waxaa la bixiyaa rasiidaa la gooya rsukuklqufraan dembiyadii waxaad u imaanaysaa qofka kaniisada jooga oo sheekha mansiladiisa u jooga iyaga raahibka amaba qisiiskaad u imaanaysaa kadibna waxaad sheegaysaa sanadkan wax alle waxaad soo marta dembia ama usbuucan waad qiranaysaa kadibna waa lagu goynaya rasiid lacag yarna waa laga qaadi baabkaas oo kale waa kana halkaasu istaagi markaasa wuxuu leeyahay eh, qofkii sheekhiisa neef geelsiiyo jannadii ayaa muxuu loo ballan qaaday wiilkii marka dhallinyarada ahaa cilmi badan buu soo xambaaray wuu soo fakaday marka isagoo sheekh ka fasax qaadanin sheekhiisii ayuu soo dhaqaajiyey meeshuu imaaday sheekhi oo taagan oo mimbarka taagan ayuu mxuu ahaa u yimid markuu sheekhi khudbada dhameeyey ayuu ka daba istaagay wuxuu yidhi sheekha wuxuu sheegay waxba kama jiraan beenaala dajaala weeyaan wuxuu sheegaan wax ka jira lama arka ilaahay saasuu yidhi subxana wa tacaala nabigii saasuu yidhi sala allahu alay slam waa taa saasuu dabada ka dhacay markaasaa wuxuu yidhi yaa banii fulaan ninkaan maxaad ka eegeysaan ninkaan edabta aan lahayn oo akhlaaqda aan lahayn oo sheekhii aad taqaaneen ahaa warkaas ula tagay maxaad ka fiirinaysaan hala qabto wiilka waa la qabtay dhalinyarada ahaa meel walboo lafeedaa la jebi ma gacana ma luga ma madaxa ma feera si fiican loo burburiyey muxuu sheegay marka sariiruu fuulay dhowr sano ayuu sariir saarnaa kadibna isagoo buurbuur ah oo aada u rafaadsan ayaa marka waxaa kusoo dhacday inuu soo degdegay wuxuu samaynaa ma laha ninkiina meeshuu kasii wataa wax lag jalaq usii lama arka man acطaa shaykhahu jamalan falahu ljana waman acطaa shaykhahu baqaratan falahu ljana waman acطaa shaykhahu hanaman falahu ljana halkaasuu la taaganya khudbadiis waa intaas waa imtiaan w marka wuuu yii niy waba kugu dhacay bal ku noqo meesha ninkii isagoo marka kutuba oo xaaladiisa xaalad oo dhowr sano sariir saarnaa ayuu marka utagay markaas war maaa kugu dhacay markaasuu yii sheekhow saasaa igu dhacday markaasuu yii adaga de waa muxuu ahaa abaalkaada waa inaysaan kugu dhacday inaad cilmiga un xambaarto ood fakata adoon edabta qaadanin waa abaalkaaga markaasaa wuxuu yii sheekhu maxaan sameynaa ila joogiy marka sanad sanado meesha ku hayay sheekhi ariiqada dacwada loo guta ariiqada dadka loo tarbiyeeya ariiqada munkarka loo reeba ariiqada cilmiga loo faafiya ayuu marka camali ahaan hadda waad aragteen iskuulaadka dhallinyaradan hadda trainka la geliyay iskuulaadka markii ay laba sana haddii uu yahay sanadka eh, koobaad markuu dhammaado kan labaadna uu mxuuah taamka eh, koobaad u taamka labaad iskuulaadka loo dira waad aragteen oo ku qaataan tababar ka soo qaataan oo darsiga ay dhigayaan brofesorkiaa la socona oo ag fadhiisani oo muxuu ahaa qofkii inuu w sidii la rabay ugudana in kale ayuu ka hubini wuxuu ka qaldiy kasaxi waxay ka mid tahay darajaadka la siinay ka mid tahay arrintii ayad ahayd marka markuu baray ood icmaali ahaan u baray ayaa wuxuu yidhi weliba waxaan ku tusayaa qolyaha iyagaan kuu raacaya ila ninka wuxuu sheegay xaaladda meeshay maraysa ummad halaagsamaysa weeyaan oo sidii gaaladii loola laqmi wuu soo raacay marka masaaradan waa taqaanaa waa niman ilaah subxana watacala uu fasaaxad canug yaroo misrigu gadanaya fasaaxad iyo muxuu ahaa mandar iyo jirweynaan iyo cadaan iyo qurux kadibna bahashi waa taqaanaan cimaamadii eh, eh, ashayga oo muxuu aha qaybta kasara ka guduudneed iyo mishli haweyninka badnaa ayuu soo xirtay kadib meeshuu yimid masjidkuu yimid intuu soo gooyey masar iyo yeman inta udhexaysa weliba xilliga asaga meeshuu yimid waa ragga dee daacad diinta ay ka ahayd dhabta ay ka ahayd oo diintan inay badbaado rabay meeshuu yimid markuu wadaadkii istaagay caadiga ahaa oo ariiqadiisa u maray man ataa sheekhahu jamalanti u dhamaystay oo fariistay ayuu misriga istaagay wiilkiin wuu fadhiya asagoo burbura marka laakiin tababar fiican soo qaatay markaasuu soo booday halkaasuu ka dhunkaday carabta iyo dadkan dhaqankooda waxaa wey qofka la jecel yahay ama qofka la qiimeynaa wejigaa laga dhunkadaa culimada iyo dadka akhyaarta halkaasuu ka dhunkaday markaasaa uu soo jeestay wuxuu yidhi yaa banii fulaan yaa idinka nasiib badan ninkan sheekha miyaa taqaanaa sheekan caalimka ah miyaad aqoon u leedihiin ninkaan yaa inka nasiib badanba adduunkan inuu ninkan sheekha idin dhex joogo masaarida waa sixir xagga fasaaxada markaasaa markuu sheekhii ammaan kala daalay ayaa wuxuu yihi sheekh kelimo yar kartaa markaasuu yidhi ha toban kelimana jeedi ile ninkii maog tahay bini aadanka siisaba wuxuu ku duray wuu suuxiyey soo ma wuu suuxiyey qofka in la qala rabo in maxua ah, cirbad la kawoobiye abaabyo lagu duro amaba labaa suuxiyaba sooma wuu suuxiyey markuu suuxiyey ayaa wuu istaagay markaasuu dad ooman oo diinu ooman weligoodba litundira qowman maa undira aabaahum fahum haafiluun saasoo kale dad weligoodba aanba aayad qur-aan iyo xadiid nabi iyo mxuu ah wax macaanaana maqlin ayuu marka ku siiday ma ayadihiya ma axaadiistiya waad aragteen tuulooyinka marka la tago dadkan hadda magaalooyinka joogo cilmigii ka dhargay marka qofka sheekhu istaaga intaasaa wada yaaci laakiin markii aad tuulooyinka qofka u taga haddii kun qof ama boqol qof ay meel joogaan qof ataa ataa ma nimirsanayaan saasay waa oman yihiin qofka ooman markuu biyo helo ummaddii marka way dhegaysteen ay ka wada ooyaan masjidka dhan wuxuu ogaaday marka dadka inay daroogoobeen marka cilmiga ku waday inaad qalbigooda iimaanka u degay wax alla wixii maanta la amra ay marayaan marka halkaasuu ogaaday sheekhi markii arrintaa ay dhacday ood ogaaday in dadkan ay waraabeen oo iimaanku u daadegay oo diintii iyo aayadihii ay maqleen weligood ay maqleen ay ka dargeen ayaa wuxuu yidhi ree beri qofki sheekhiisa sheekhii meeshuu fadhiyaa madaxiisa ama garkiisa tin ka gooya falahu ljanna sheekhii halkaan u fadhiyaa dhowr boqoloo qof halka fadhido qofkii marka tin ka gooya madaxiisii ama garkiisii jannau leyh de rag u bartay wayaan neef geela ah. hal tin oo jannada uu galay nin geel bixin jiray hal tin ma u sheegaysaa waa loo soo istaagay sheekh marka nin walba marka wuxuu rabaa inuu ka jaro tin waad garan kartaa marka dhibkaas ninkaas gaari kara ya dhowr boqoloo qof oo muxuu ahay nin iskugu tagtay oo timaha saa u rifays maxaad qiyaasiysaan ninka marna loo kala kici meeshaas bisa waa marka ninkii meeshuu ku suxay odagii de khalaas sariir u fuulay ma waraa yeelade inuu dhintana waa laga yaabaa booskii si tilqaa'i waxaa ula wareegay wiilkii yaraa oo burbuurka ahaa kiyaa ummadda badbaadiyey marka waxaan kala jeedaa sheekha marka muxuu leey warka uu yidhi markuu leeyahay wiilkiisa uu kule xabiib ibnu shahiid uu leeyahay war wiilkeygiio culimada iyo dadka fuqahada la saaxib maxaa yeelay cilmi badan iyo axaadiis badan oo soo xambaartan waxaan kaga kalgaceelo badan oon ka jeclahay in ay ayaga la saaxiibto oo edabtooda ka qaadato ninkaas cilmiga u xambaarsana arka intuu leekahay muggiisa cilmigana wuu dil asagooba dilaba kii muxuua dhallinyarada aha laakiin markuu edabtii soo qaatay cilmigiisa cilmi naafica ah oo wax oo ummadii naar ka badbaadiya oo jahli ka badbaadiya oo ummadii wax ayuu noqday way adduun iyo aakhra wax lidalika adabta in lagu dadaalo ayuu wiilkiisa kula dadaarmay caleyh raxmat ullah wa qaala ayaa warkaa wariyey sheekh doctor taariq xajaar xafidahu llah qisada ayada noo soo naqliyey wa qaala barkood waxay yidhahdeen libnihi wiilkiisa waxay ku yidhahdeen yaa bonayo wiilkaygiiyow lian tatacalama inaad barato baaban albaab oo min aladabi adabta ah iyo aadaabta ah ay axabu la kalgaceylo badan yahi ilaya ani xaggayga min an tatacalama inaad barata sabciina baaban toddobaatan baab oo min abwaab alcilmi cilmiga abaabtiis ka mid a toddobaatan baab oo cilmigood barata iyo hal baab oo waxaa weyaan adabta ood barata kaasaan kaga kalgaceyl badan sideedaba lidaalika in badan ood arkaysaan hadda dad tawtawlayaal iyo dad cilmi badan xambaarsan ama macaarif badan xambaarsan laakiin aadan ka dareemayn aadaabta cilmigii waxa keenan waxaa weeyaan baabkaasaan jirin wa qaala ibn xusein ninkaa mahlad ibn xusein la yihahda ayaa wuxuu leeyahay limn mubaarak wuxuu ku leeyahay naxnu annaga ilaa kaiirin in badan oo min aladabi adab iyo akhlaaq wanaagsan ayaa xabu ama tarbiye ah, ay aabu awaju awaju aabu mise awaju maa idin qoran axwaju ayaa waxaa weya looga baahi badan yahay mina xagga naga ilaa in badan min aadii min alxadiii xadiidka nabiga ala sl slam nacam xadii waa loo bahanya laakiin xadiidka waa lagu qaado qofaan edab lahayn xadiidka nabiga maba xamili karaba hadduu xamilana meel kale la aadaya weliba sumcaddii xadiidka nabiga ayuu halayna calayhi salaat slaam waqiila lishaafici imaam shaafici waxaa la oo loo yidhi kayfa sidee bay ahaatay shahwatuka jacaylka aad u qabta ililadabi adabka iyo akhlaaqa wanaagsan iyo tarbiyada wanaaga iyo jacaylka aad u qabta siduu yahay weyaan fa qaala imaam shaafici wuxuu yidhi asmacu waan maqlayaa bilxarfi hal xaraf ama hal eray oo minhu adabta ka mid ah iyo wixii laga yidhi iyo wanaaggeeda ayaan maqlayaa oo mimaa lam asmachu weligay waxaanan maqlin ah oo fatawadu markaasay jeclaanaysaa acdaai xibnahayga ay jeclaanaysaa ana lahaa iyada inuu u sugnaaday asmaacan dhagayaala hal dheg ama laba dheg maaha dhagayaala xibin kasta inay dheg yeelato oo fatancama ay ku nicmaysato ay ku raaxaysata bihi edabtaas tusaalahaan hadda qisadaan sheegaynay oo kale ayaan maqlaya uu leey oo hadda uu ka soo wariyey markaasa waxaan jeclaanayaa sidaan u jeclahay in cididii ay dhaga leedahay oo timihii dhaga ay leeyihiin oo jilbihii ay dhaga leeyihiin oo meel walba wahaa si ay ugu raaxaysato wanaageeda iyo qiimaheeda iyo sidaay tahay weyaan saas ayaan jeclaanay weli imaamka caleyh raxmatullah warkiyaa loo sii wadaa imaamka qiila waxaa loo yidhi kayfa alabuka lahu dalabkaada iyo raadintaadaad raadinaysa adabta bal ka waran adabka qaal wuxuu yidhi alabu lmara haweenayda raadinta ay raadinaysa amaba eh, mxuu ahay baarbaaritaanka ay barbaaraysa almudilati lumisay waladaha canugeeda walaysa uusan u ahaanin laha iyada hayruhu canugaas midaan ahay usugnaanin sida ay u barbaarto u raadayso oy ugu dadaasha ayaanana ugu dadaalaan weyaan oo kama gaabiyo inaan aadaabta wanaagsan iyo wixii laga yidhi iyo xukunkeeda iyo mxuu ahaa sida ay ku wanaag badantahay o ku wacan tahay inaan ku dadaalo weyaan intaas marka imaam shaafici hadalkiisa ku dhammaaday imaamka imaam ibnu jamaaca alkinaani caleyh raxmat ullah ayaa marka warkiisaan hor isa wadayna marka iyo hadalka uu qoray walamaa balaqat markii ay gaartay rutbat ladabi adabta martabadeeda hadihi almaziya booskaas qiimaha badan markii ay gaartay oo wa kaanat ay ahaatay madaarika mufdalaatihi fadliyaalkiisa makaanu gaarkeeda iyo sida lagu gaaro fadligeeda iyo meelaha muxuu ahaa qiimaheeda gaaritaankeeda ay ahaatay khafiyatan mid aada u qarsoon oo adabta fadligeeda iyo wanaaggeeda in la gaaro mid qarsoon markii ay ahaatay dacaanii waxaa igu yeeray oo igu xambaaray maa ra'aytu wixii aan arkay ugu xambaaray min ixtiyaaji alabati ardayda baahida ay u qabaan fiihi isaga gudihiisa min ixtiyaaji alabati ardayda baahida ay u qabaan ilayhi isaga adabtaas ay u qabaan weeyaan wa cusri tikraari tawaqufihim iyo kudul istaagooda culayska kudul istaagooda ama kudul in lagu celceliyo culayska ay qabta calayhi adabta oo nin alla ninka adabta dabamaraba adi saas baad yeeshay ardayda halkaan ay wada fadhiyaan kii adab dabamaraba saasaad yeeshay in lagu celceliyo waa wax dhib badan wax kooban oo meel lagu arooriyey ma ahan arintaas awgeed culayska ay qabta awgeed ayaan marka kitaabkan inaan alifo igu xambaarto kala jeedaa weeyaan imaa lixayaain xishood asaga u xishooda ama lagaba xishooda in wixii loo sheego ko oo fa yamnacuhum inay makaantii aadaabtii lagu baranay iyo ay soo xaadiraan uu ka manciyo wa ima lijafaain amaba ka fogaansho ay muxuuah iyo ad adayg ardayda qaar ayaan waxyaabaha in loo sheegsheegaanoo galeenba waxaas maxaa noola sheegi insaanku waa taqaanaa anafa iyo santaag baa ku jira marka in kitaab qoran farta laga saara ayaa ka sahlanaan badan in loo sheeg sheego kala jeedaa weyaan saasuu kala jeedaa wa ima lijafaain oo fa yuuriuhum kadib u dhaxashay annufuuru kafo ka fogaasho uu dhaxashiyo ayaa waxay u xambaartay ilaa jamci hada almukhtasar kitaabkan la gaabiyey ama gaaban inaan aruuriyo mudakiran anigoo mxuu ah xasuusina lilcaalimi qofka caalimka ah maa shay xasuusina iyo aadaab jucila loo xilsaaray oo loo igmay ilahi isaga aadaabta isaga laga raba inuu la imaada ayaan ku xasuusinaya kitaabka arday bas uma samaysno nus ka mid wuxuu la hadlayaa qofkii u banbaxa inuu dadka waxbaro ayuu edabta laga raba iyo jidka inuu mar la rabo ayuu ka hadlaya nuska kalena wuxuu ka hadlayaa aalibu cilmiga iyo qofka diinta alla barana subxaana wa tacaala wixii laga rabo weyaan ayb mudakiran anoo waanin oo ku xasuusini lilcaalimi qofka caalimka maa jucila ilayhi wixii loo igmaday oo loo xilsaaray wa munabihan ku baraarujina liaalibi qofka aalibi cilmiga ah calaa maa aadaab yatacayanu ku waajib noqoto oo looga baahan yahy caleyhi dushiisa weyaan iyo wamaa yashtarikaani wixii ay isla wadaagaan labadoodii mid walba wuxuu gooni uleeyahay iyo waxay wadaagaan fiihi isagoo min aladabi adaab ah iyo wamaa yenbaqii wixii habboon suluukuhu in la mara fii musaaxabati lkutubi kutubaha marka lala saaxiiba wixii in la mara loo mara kutubaha hadda saaxibka nala ah oon marka lala saaxiiba wixii in la mara loo baahan yahy weeyaan uma kadib adabu man sakana qofkii degay aadaabta looga baahanya almadaarisa madaarista wax lagu barto waxaa laga yaabaa dad badan oo annaga naga mida ah madaaris inay uhaystaan inay wahaabiyadan oo keentay madaaris inay wahaabiyadan lakeentay laga yaaba inay uqaataan laakiin madaarista almadaaris anidaamiya markii la asiisay goorma aheedan filaysaan waa qarnigii saddexaad iyo qarniga labaad iyo qarniga afraad iyo ayaa madaaristaas la furay saasa u jiri jirtay marka kolleejyada iyo iskuulaadka la dega iyo meelahaas diinta lagu barto waxay ahaan jirtay waa ariiq aad u horreeyey oo salafkii ariiqooda ahay weyaan marka madaaristana inta badan madaaris lama yidhaahda haddii aynan lahayn wax alla wixii facility loo baahnaa amaba adeegya loo baahnaa meesha jiifkii meesha cunadii maktabadii meelihii lagu muxuu ahaa nasan lahaa waa meelaha hadda eh, jaamacadaha weliba qiimaha lah siday ahaan jireen si ka wanaagsan ay ahaan jireen madaarista awqaafteeda qofka markuu madraso dhisaa lilahi uu dhisaya laakiin wuxuu samaynayaa deegaanka culimadii dhigi lahayd ardaydii deegaankoodii awqaaftii eh, laga wadi lahaa wa all wismayaahii w ayuu dhamaystiraa qofka xitaa qaarkood beera u samayn jireen qaarkood dukaama u samayn jireen qaarkood barismanaat waa loo aqooni jiray ama isbitaalada ay u samayn jireen wax walba u samayn jireen marka madaaristaas dadka dega oo wax ka barta ayaa aadaabta looga baahan yahay ayaa ayadna aan ku xiji oo ku jirta uma intaa kadib aadamu man sakana qofkii dega aadaabta looga baahan yahay almadaarisa madarsooyinka muntahiyan qof caalim ah oo cilmiga meel ka gaari noqoya oo dadkii bara aw aaliban ama qofka wax ka barana ha noqde liannaha iyada masaakinu alabat dadka cilmiga raadsado boosaskooda weeyaan fii hadi alazmina zabanadan hadda aan joogna haaliban inta badan macnaheeda waxaa weeyaan wakhtiga isaga ah ood alimaam ibnu jamaaca caleyh raxmat ullahi uu cilmiga meesha laga xambaari jiray oo laga baran jiray waxay ahaan jirtay madaarista iyada weeyaan kolejyadaas iyo meelahaas eh, mxu ah, dakhiliyada ah oo boodhinada ayay ahaan jirta weyaan annaga hadda waad aragteen cilmiga xilli yar ka hore waxaa laga xambaari jiray sidaan oo kale masaajidka laga xambaari jiray oo in la xeraysto qofka uu xirnimo aado masaajidda uu taga ismiidka uu saaxdo kutub la baahi dhibaato dhar laaan aan rafaad yacni xaalado adag ayaa lagu baran jiray hadda maanta cilmigii uu wareegahayaa masaajiddii wax yar baa kusoo hari madaarisaa la furay oo laga bilaabaya mxua ibtidaai mutawasit dugsi dhexa tanawi dugsi sare kadibna jaamacada ilaa mastered ilaa b h d oo diintii islaamka waa isbedeshay oo ariiqadii isbedel baa kaad ku dhacay xilliga isaga oo ibnu jamaacana waxay ahayd goobaha wax lagu barta inta badan haaliban buu ku tilmaamay madaarista cilmiga laga qaadan jiray lidalika culimada aad taqaano intooda badan khaasatan culimada soo gaaray madaarista nidaamiga marka la furay in badan oo ka mid ah kaanuu yudarisuuna fi tilka almadaaris madaarista ayada ayay macalimiin ka ahaan jireen calayhim raxmat ullahi jamiica wa jamactu waan ururiyey ayuu leeyay imaamka caleyh raxmat ullah dalika adabta ayada ah ka kulmiyey oon ka soo aruuriyey mima ilmi ittafaqa i uruuray oo ii kulmay fi lmasmuucaati kutubihii aan soo raray oon wax ku soo naqliyey aw samictuhu aan ka maqlay min almashaa'ikhi culimada aniga culimada culimadii ahaa asaadaata ee sayidiyaalka ahaa culimadiisa ayuu ammaanaya ood cilmi iyo sayidnimo ku tilmaamaya waa weynayn uu weynayna weyaan ayaan ka soo naqli weyaan oon ka aruuriyey aw marartu ama aan soo maray fiihi bihi isaga fi lmuaalacaati muaalacada iyo kutubaha aan dul maraayo on akhrisanayey ayaan ka soo ururi weyaan aw istafadtuhu waxaan ka soo faa'iidaystay fi lmudaakaraati isla raacashada oo ardayda iyo rag ila da'da ah cilmigii aan u dhigaayey la raacashada la raacanayay aadaabtii aan kala soo kulmay ayaan ka soo aruuriye weeyaan aw istafadtuhu waxaan ka soo faa'idaystay fi lmudaakaraati isla raacashadii ama isla dhigashadii aan raggii isla raacanaynay cilmiga weeyaan wadakartuhu aadaabtaas waan sheegay maxduufa alasaniidi sanadka iyo raggii wariyey can fulaan can fulaan can fulaan iyadoo laga jaray ayaan soo muxuu ahay aruuriye oon sheega weeyaan iyo waladilati daliilyaalkii kay laa yatuula siuusan u dheeraanin calaa muaalicihi qofka daalacdo oo cilmigan aadaabta ina gaaro raba siuusan ugu dheeraanin ilaan haddii kitaabkan intaana haddii sanad lagu daro laba jibaar ama saddex jibaar ayuu noqon ayuu noqonaya sidaa darteed waan ka jaray weyaan nacam kay laa yatuula si uusan ugu dheeraan calaa muaalicihi qofkii aalacana aw yamallahu uusan kaga noogin waqad jamactu waxaan ku bxamd illaahi ilaahay mahadi lala qabo subxaanahu watacaala waqad jamactu fiihi gudihiis waxaan ku kulmiyey bixamd illaahi alla mahadi lala qabo tacala kor ahay min tafaariiqi اlaadaabi adabta kala tagtagsan ayaan ku ururi weyaan oo kala duwan waqad jamactu waxaan ku ururiyey fiihi kitaabkan gudihiisa bixamd illaahi alla mahadi lala qabo min tafaariiqi aadaabi hadihi اlabwaab abwaabtan oo tan ah, oo kala tagtagsan ayaan ku ururi weyaan maa ayaan ku ururiyey lam arahu aanan ku arkin fii kitaabin kitaab majmuucan lagu ururiyey lam arahu anan ku arkin majmuucan iyadoo lagu aruuriyey fii kitaabin kitaab waqadamtu waxaan ka hormariyey calaa dalika tafaariiqdaas iyo muxuu abwaabtaas kala duwan waxaan ka hormariyey baaban baab ayaan ka hormariyey mukhtasaran gaaban fii fadli اlcilmi cilmiga fadligu uu leeyahay iyo walculamaai culamada fadliga ay leedahay calaa wajhi tabaruki baraka anoo ka raadina weeyaan iyo waliqtidaai kudayasho anoo ka raadina imaamka wuxuu kusoo khatimay cashirkeena insha allahu tacala ugu dambayn doono caawa maadaama muqadime ay iska tahay kitaabkan wuxuu leeyahay waxaan ku ururiyey culuum aadaabta ku saabsan oo kala duwan inta wax ka soo qaad inta wax ka soo qaad kitaabka waa kasoo qaad qolyo aan mutaalacaysan waa kasoo qaad masmuucaad ii sugnaaday oo muxuu ahaa mudakiraad iyo kitaabo aan lahaa kasoo aruuri shuyuukhdayd waxay sheegeen kasoo aruuri wamaa ilaa dalika halkaasaan kusoo aruuriye abwaab badan ayaana ka kala dhigay ilaa shan baabuu ka dhigi doonaa imamka cali raxmatullah wuxuu le marka waxaan ka hormariyey abwaabta ayada hal baab oo adiladiisa kitaabka iyo sunnada iyo aqwaasha salafka inta baan kusoo aruuriyey oo ka hadla fadliga uu leeyahay culimada iyo cilmiga uu leeyahay arinta yd waaan u sameey le alaa tabaruk baraka imaamka wuxuu ka yahay culimada qaba in dadka awliyada ah iyo saalixiinta in aahaartooda la barakaysto inay bannaan arinta arrinta ayadana waa mukhaalifatun lihadyi annabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam walihadyi asalafi wasaxaaba in la barakaysto qof aahaartiis nabi maxamed bas ayaa la ogolya calayhi salaatu wasalaam bas qof bini aadana candhooftiisa iyo waxaa weyaan dhiiggiisa iyo dhidadkiisa iyo eh, timahiisa iyo dharkiisa iyo nabi muxamed ayaa la barakaysan karaa sala allahu calayhi waaalih wasalam laakiin maa siwaahu min alkhalqi lama ogola calaa arjaxi aqwaali ahli اlcilmi lidalika marka imaamka masaladan tabcan waa iska ijtihaadi oo qofku ku gafi kara qof macsuumna ma jira ilaa nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam marka in sha allahu tacala intaas ayaan kusoo koobayna caawa casharkeenno habeen dambe ayaan halkeena kasii wadi doonaa hadduu ilaahay qadaro ariiqada kitaabka ku socon doona wuxuu noqon doonaa in habeen kasta intaan habeenka jimcada oo fatwada ay jirta aanan ahayn aan wadno maadaama kitaabku kitaab kooban yahay toban cashir amaba toban iyo cashir hada wallahu aclam wsala allah waslama cala abdihi warasuulih mustafa